maqal wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan sabti weeyaan taarikhdu waxay ku beegantahay afarta bisha labaad sanada labaatan saddexi barnaamijka ciyaaraha doorkay n saaxiibada waxaynu eh, kusoo gudbin doonaa kooxda kubadda cagta chelsea ayaa saddex oo bilyan ka badanaya suuqa kaliibsiga january ku bixisay si ay markaasi dabcan wadada guulaha ugu soo laabtaan balse xalay kooxda kubadda cagta fulham ayaa taa ku dhigtay barbardhac goola la-aan ah ayay la galeen kooxda kubadda cagta chelsea iyadoona iminkanba bareeshar xoogan uu saaran yahay tababaraha iminkan la yeelinaya kooxda kubadda cagta chelsea nin layhahdo garham botter sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulmada maanta jira saddexda galab muqadar soddon daqiiqa ah. kooxda kubadda cagta ee arsenal hogaamiyaasha horyaalka bermaleyga ayaa la ciyaari doona kooxda kubadda cagta everton goodsham bag stadium ayaa kulanka uu ka dhici doonaa iyadoona kulankaasi wax walbo oo aan idinkugu soo gudbin doono ciyaaryahanka ladhahda gorgin ho ayaana shaxda ku soo bilaaban karaya maadaama thomas barty kulankaasi la saadaalinayo in uu ka maqan yahay sidoo kale saxaabada waxaynu eegi doonaa lixda maqrannimo kooxda kubadda cagta man united garoonkooda oltraford waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta crystal balas iyadoona kooxda kubadda cagta man united ay doonayaan in markaasi wadada guulaha dhanka horyaalka bermelig ay kusoo laabtaan maadaama kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta arsenal ay markaa dabcan ay garaacday waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool iyadana waxaay booqan doontaa garoonka wolfis oo ay ku ciyaarto iyadoona kulanka uu noqon doono mid ka mid a ah kulamada xiisaha badan saaxiibada soo dhawaada kooxda kubadda cagta b h n oo ay ciyaareysaa ilaa ay kooxda kubadda cagta burushiyo doodmud budusiligaha kulamo xiisa badan ayaa jira talyaanigana kooxda kubadda cagta roma waxa qaabili doontaa kooxda kubadda cagta empoli kulamadaasi aynu falqeyn doonaa saaxiibada soo dhawaada cabdirashiid ayaa barnaamijka la socodsiinaya cabdirasaaq nah barnaamijka oo farsameynaya ee kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka enen dhegeystayaal waxaynu ku bilaabeynaa kulamadii dhacay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa lagu maadeysanaya iyadona suuqa kaliibsiga ee bisha january ay markaasi lacag dhan saddex boqol iyo konton lix milyan ay ku bixiyeen dhowr ciyaartooyna ay soo qaateen ayaa xalay barbadhac gola la la galeen kooxda kubadda cagta fulham iyadoona taageerasha kooxda kubadda cagta chelsea iminkanba dareemayaan niyajab aad aad u xoogan dabadeed barbadhacii goola la-aanta ahaa oo ay la galeen kooxda kubadda cagta fulham chelsea garoonkooda waxaley waxay kusoo dhaweyneysay kow iyo tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta fulham oo kulankii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa la garaacay iyadoona aynu ogeen in kulankaasi kooxda kubadda cagta fulham garoonkooda ay ku garaaceen laba gool iyo hal iyadoona xalayna hal dhibic ay ka qaadeen ay ka qaateen kooxda kubadda cagta hadda fulham waxay ka dhigan tahay in labadii kale ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea afar dhibcood ay ka qaateen markaynu eegno tobane graham bota ayaa dabcan ku ciyaaray shaxdan keeba golhayaha ahaa badshil iyo weliba ninka layidhaahdo tiego silva halka cocorella iyo weliba james ay wada ciyaarayeen james ayaa dib ugu soo laabtay ciyaaraha markii la eego muddooyinkii ugu dambeysay dhaawac kaga maqnaa kooxda kubadda cagta the blues enzo fernandes oo ay taageerayaasha aadiyad u ammaanayaan ayaa xalay qad ka dhexe hagayey mounti weliba galaga ayaa wada ciyaaraya halka ziyaaq iyo weliba mudriki iyo weliba kai hafartis ay ahaayeen saddexda weerar ee kooxda kubadda cagta the bluse markaynu eegno ciyaarta ee dabcan qeybta hore ciyaarta kooxda kubadda cagta chelsea fursado cajiiba ah ayay sameeyeen kai hafartis ayaa dhowr fursadood khasaariyay halka kooxda kubadda cagta fulhamna ay ahaayeen kuwa aada u khatar badan oo iyagana fursadahoodii iska khasaarinayay xalay taginaasha kooxda kubadda cagta chelsea waxay aada u dhaliilayeen markii la eego ciyaartooyga xakim ziyaaj oo xalay dabcan ciyaartiisii aysan wanaagsaneen qeybta hore markay dhamaatay ninka layirahdo graham bota ayaa dabcan ciyaarta ka saaray ninka layirahdo makaylo mudrigi oo xidig boqol milyan ay kooxda kubadda cagta chelsea kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta shaqatar doniska haddaba inta badan dadka waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ciyaaryahaankan mutrigi looga saaray laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta jelsia thomas ninka yidhaahdo ee graham botter ayaa shaac wuxuu ka qaaday in xanuun yar uu dareemayo marka ta ayaana ka dhigan in muqaylo mudrigi oo xalay kulankiisii ugu horeeyey garoonka staffo bridge qeybta hore ciyaarta ee la bedelay waxa uu leeyahay hirgabiir ayaa jiray sidaa ayaa loo bedelay mooyaane ninka la yidhaahdo muqaylo waa nin aada u khatar badan marka sidoo kaleeto markii aynu eegno ciyaarta bedelo badan ayaa la sameeyey oo madrigi ayaa la bedelay afartan lix daqiiq la keenay ninka lahdo nuno medeweke isagoo fursado badan sameeyey laakiin dhabeystirkiisii waxyar uu ka dhiman yahay starlin ayaa la keenay ziaq ayaa la bedelay ninka lahad james ayuu bedelay captain asby ayuu keenay mount ayuu bedelay fofana ayuu keenay oo toddobaatan daqiiqo isaga ayaa dabcan fursad cajiiba ah sameeyay kadib goolhayaha kooxda kubadda cagta Eh, fulham nink layidhaahdo leno ayuu intuu ka hortagay ayuu markaasi wareystay laakiin mid ka mid a ah difaacyada kooxda kubadda cagta fulham ayaa goolkaasi ka badbaadiyey markaynu eegno binjilwal eh, ayaa dib ugu soo laabtay garoomaka oo kurela ayaa lagu bedelay sideetan afar daqiiqo isagoo markaasi dabcan ah, ama taageeryaasha kooxda kubadda cagta chelsea iminkan ay ogyihiin in binjilwal iyo weliba james markan ay fid yihiin kulamada soo socdan ee diyaar ay u yihiin ay markaas si ay u daawadaan markii nwagnorie james ayaa dhaawac looga cabsaday maadaama uu dabcan waddinka ugu dambeysay dhaawac kaga maqnaa rie james ayaa lixda daqiiqa la bedelay marka ciyaarta markaynu eegno inzo fernandes aad iy wanaagsanaa mount asaga qeybta hore waa wanaagsanaa inkastoo todobaatan lix daqiiqa la bedelay laakiin gallagher sidoo kale laakiin waxa ay kooxda kubadda cagtay chelsea markaa laleeyahay weerarka ayaa weli aanan fadhinin oo xakim siyaaj iyo kay havertz kay havertz inkastoo fursado muhiima uu sameeyey laakiin uu khasaariyey laakiin weli waqti ay u baahantaha koox kubadda ah, cajilsi waryahaanadooda inay markaas isla qabsadaan raxim salin fursado badan ayuu sameeyey marka eh, ninka yihahdo xataa william xalid difaacyada kooxda kubadda cagta ah, chelsea way celin waayey ninka yihahdo corella ayaa dabcan eh, la dhibay oo ninka layihahdo william ayaa markaas dabcan qudhiisi si fiican ugu raaxaysanay inkastoo uusan marka markaynu eegno inta badan eh, markii ciyaartooyi kooxda la keeno ciyaartooydaasi inkastoo weli aysan isla qabsan dhowrka ciyaartooy koox kubadda cagta chelsea ee boqol ama saddexda boqolka milyan laga soo bixi inkastoo aysan wada ciyaarin laakiin isla hadda waxaa calaamad la saarayaa garahan bota ma la ceerin karayaa oo dabcan macalin kale oo iminkan horyaalka bermeliga fahansan sida bujontin oo kale ma la keen karayaa ayay su-aasha ka taagan tahay haddaba inta badan taageerayaasha waxay markan aaminsan yihiin maadaama george bohli uu kasoo baxay waajibaadkiisii in ciyaartooy ilaa iyo sideed boqol oo milyan todoba boqol oo milyan uu kasoo bixiyey markan waxaa laleeyahay dabcan chelsea haddii ay xaalada sidaa kusii socoto in gebi ahaanba la ceerinayo ninka layhado garham bota inkastoo la aaminsan yahay in waqti fiican lasiin doono ninka layhado garham bota ilaa labada kun todoba iyo labaatankana uu sii joogi karayo kooxda kubadda cagta the blues laakiin waxaa leeyahay haddii xaalada sidaa ay noqoto waxaa laleeyahay chelsea xaalad kale ayaa dabcan haysan kareysa oo dabcan waa le ninkaa gebyahan waa la bedelaya marka chelsea fursad fiican haystay hadii ay badin lahaayeen ama ka badin lahayen koxda kubadda cagta fulham waxay tegi lahaayeen soddon iyo wayna ka sarmari lahaayeen koxda cagta fulham kaalinta lixaad horyaalka bermelig ayana geli lahaayeen laakiin taa waxay ka dhigan tahay in markaasi dabcan chelsea fursadaasi ay ka faa weysay iyagoo markaasi garoonkooda jooga weli xataa kooxda cagta fulham bandhig cajiib soo bandhigtay chelsea dhabaystirka ayaa ka qaldana marka waxaa le chelsea haddii ay u baahan tahay inay isbadbaadiyaan waa in markaa weriyahaanada ay goolal dhaliyaan markii la eego difaaca kooxda kubadda cagta chelsea markii la eego saddexdii kun ugu dambeysay shabaqaoda way ilaashanayeen oo saddexdii kun ugu dambeysay tiyaga silva iyo wiliam badishil ay wada ciyaarayeen saddexdaasi kulan wuxuu ahaa saddex kulan oo ay kooxda kubadda cagta chelsea marka difaacyadoodii waajibaadka ay kasoo baxeen marka markii difaacaaga wanaagsan yahay saddexda kul ugu dambeysay shabaqaana taaban haddana waryahanadaadii ay gelabgelab yihiin xaalad waa isbedeli doontaa mark la eego marka inzo fernandesna waxuu ahaa nin aad u khatar badan badrigiisii aad iyaad wanaagsanaa tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea graham potter aad iyo aad ayuu amaanaya ninka la dabcan ninka aad ku khatarta badan inzo fernandes marka waa ka xaaladda kooxda kubadda cagta chelsea kolay xaalad xun ayaa haysata marki doona ciyaartooyda waxay u baahan yihiin waqti in markaas la isla qabsadaan waxay doonayaan ciyaartooyda markaa eh, dabcan in waqti ay siiyaan iyagoo markaas dabcan hadda leeyahay xakiim ziyaj booska safka koowaad ugu dhamaatay kooxda kubadda chelsea waxaa macquula ciyaaryahan ka yihahdo nuno madaweke uu booskaasi u ciyaari karayo ciyaaraha kale ee soo socda waxaynu eegeynaa ciyaaraha jira ee la ciyaari doono kooxda kubadda cagta arsenal waana hogaamiyaasha horyaalka bremeliga ayaa waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta everton waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka everton ay ku ciyaarto guudi sam bakista waa stadio mooyaan waa kulan xiiso badan oo ay saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqaha kooxda kubadda cagta arsenal ay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta everton haddaba arsenal way ku dhiban tahay in everton ay kusoo garaacdo garoonka goodson bark stadium waayadanba markii la eego marka waxaa leeyahay arsenal waayadanba kulankaa xaka ama kusoo badan inkasta kuulkii ugu dambeysay horyaalka premier league garoonka emirates stadium shan gool iyo waxba markaa ay kaga badinayeen ama shan gool iyo hal haddaba eh, xilli ciyaareedkii hore garoonka goodsenburg laba iyo hal ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta arsenal xilli ciyaareedkii kasii horeeyey eh, markii la eego eh, dabcan labada kun iyo sagaal iyo tobankii ama labada kun labaatanki iyo ko iyo laba iyo hal ayaa lagu soo garaacay kii kasii horeeyey barbadhac ayay galeen sidoo kaleeto markii la eego xil ciyaareedkii labada kun sideed tobankii labada kun ayay kooxda kubadda cagtay arsenal markii la eego garoonka waa lagu soo garaacay oo hal gooli waxba yaa lagu soo garaacay labada kun todobiy tobankii garoonka everton ay ku ciyaarto goodsenburg stadium ayaa ugu dambeysay waana labaiy labaatankii octoobar laba kun todobiy ayaa ugu dambeysay kooxda kubadda cagta arsenal inay kusoo garaacaan garoonka everton goodsenburg stadium markii la eego xiligaasi koox kubadda cagta everton iyo arsenal xidigha u ciyaarayay qaarkood ciyaaraha markaanba way ka fadhiiseen sa ayaa markaasi ama ninka layihahdo arsen winga ayaa markaa tababaro waa ah xiliga kooxda kubadda cagta arsenal halka ninka layihahdo everton uu macno u ahaa ninka layihahdo ronaldo cuman xiligaasi everton waxa uu ciyaarayay ninka layihahdo wil rone oo hadda ciyaaraha ka fadhiistay oo markii la eego hadda macalina calvert lewin ayaa markaa dabcan ciyaarayay xiligaasi ilaa haddaba uu joogaa marka ciyaartooy badan ayaa xilligaasi joogay oo markii la eego oo hadda maqan marka waa ka iyadoona marka xilligaasi koox kubadda cagta ee arsenal ee u ciyaarayeen xidigaha sida ninka la yihaahdo eh, dabcan masud ozil iyo sanchez u ciyaarayeen ninka la ramsey iyo xidigo kale ayaa u ciyaarayay jack ayaa markaasi dabcan goolhaye ahaa markaas ayaa ugu dambeysay arsenal in markaasi kusoo garaacdo markaana shan gool iyo ee labo ayaa lagu soo garaacay kooxda kubadda cagta everton oo markaa garoonkooda joogtay xilli ciyaareedkaasi arsenal kii waxay ku jireen kaalinta lixaad ee horyaalka brmeliga lixdan iyo saddex dhibcood ayay shaqeysay siddan sideed kulan ay markaasi ciyaareen waana markii gabagabada xilliga ah ee macalin asin wenga oo markaa xilli ciyaareedka dambeeyna waaba la ceeriyaba Eh, markii la eego marka laakiin arsenal sanadkan aad yaad ay ugu shidan tahay kunkii ugu dambeysana shan gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta everton eh, markii la eego arsenal waxay haystaan squad aad iyo aad u fiican oo aad u khatar badan waxay ku ciyaari karayaan golaha demsedali ninka la eh, gabriel saliba ninka la white iyo ayaa wada ciyaari karaya halka dhexda georgino kulankaa lagu soo bilaabi doono maadaama thomas bartey la saadaalinayo in markaasi injir uu yahay ninka la yiraahdo shaka ayaa sidoo kaleeta dabcan ciyaaraya martin odigad kabtanka kooxda kubadda cagta arsenal ayaa diyaar ah halka metinely oo ka sii joogi doono kooxda kubadda cagta arsenal inkatiya ay weliba bukhaysakan waa diyaarsan yihiin weeyaan marka thomas barty ka dhaawacan eleni waa maqnaanaya gabriel jesus sidoo kale smiro sidoo kale asagana wuu maqnaanaya kain ama echelk nin layidhaahdo iyo godfrey ayaa ka maqnaan karaya kooxda kubadda cagta everton iyo ninka layihahdo towson ayaa ka maqnaan karaya marka kulanka waxaa la saadaalinaya in arsenal ay saddex iyo hale kaga badin karayso laakiin everton waxaad ogaataan waxa ay markaasi ceeriyeen tababaryihii hore ee chelsea frank lombard isagoo markaa hadda tababaro cusub markaasi dabcan uu leelinayo marka kooxda markii tababaraha cusub marka ama tababaro cusub ay keensadaan inta badan ciyaartooyda qaar breshar xoogan ayaa saaray iyo marka waxaa laga yaaba in arsenal iyagana lagu dhigo laakiin arsenal waa in markaasi ay badiyaan tobanka kulan soo socda si horyaalka bermaliga ay ku guuleystaan sababtay tahay hadda konton dhibcood ay leeyihiin haddii kulmada soo aadan ay badiyaan arsenal waxa markaasi kusii dhawaanayaan ku guuleysiga horyaalka bermaliga tan iyo labada iyo saddexdii markaasi oo horyaalka bermaliga ay ku guuleysteen dee arsenal markii la eego ama ganars sagaal toban kulan oo ay ciyaareen lix iyo toban ka mid ah way badiyeen labo jeer keliya ay galeen kaliya hal kulan ayaa guuldaro kasoo gaartay kulamada aweyga ah kulankaasina kooxda kubadda cagta man united ayaa guuldaro dusha u saarisay xil ciyaareedkan arsenal waa kooxa ama kooxaha dabcan labaad ama kooxda labaad markii la eego arsenal ee difaacoodu wanaagsan yahay arsenal keliya xil ciyaareedkan markii sagaal iyo toban kulan oo ciyaari lix iyo toban gool ayaa laga dheliyay newcastle ayaa ugu fiican kooxaha difaacooda aad aad u sarreeyo markii ay ciyaareen labaatan kulan kaliya iyo toban gool ayaa laga dheliyay halka eh, kooxda kubadda cagta macityna labaatan gool laga dhiiday marka newcastle ayaa kaga wanaagsan mooyaane difaaca arsenal waa kooxda labaad ee difaaceedu aad iyo aad u dhamaystiranya marka tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal ee eh, ninka la michael arteta ayaa shaaca wuxuu ka qaaday in guulaha ay doonaya inay sii wadaan wuxuu leeyahay haddaad u baahan inaad horyaalla ku guulaysato waa in aad markaasi dabcan aada wadataa guulaha marka eh, michael arteta wuxuu doonayaa in markaasi dabcan sanadkan taariikh uu sameeyo waa nin aada u khatar badan weeyaan waxaa la yahay in kooxda kubadda arsenal tobabarahan michael arteta uu dabcan ugu dambeynta ku hogaamin doono horyaalnimada ee eh, premier league markii la eego marka waa ka taageerasha arsenal way qanacsan yihiin saddexda galabnimo ayay markaa la ciyaari doonaan kulankan waxyaabo badan ayaa markaasi dabcan laga diiwaangeliyay waa kulan weyn weeyaan markii la eego arsenal everton markay ciyaarayaan waa kulamo inta badan laisku adkeeyo markii la eego e dabcan inta badan labada kooxoodba waa laba kooxood markaasi aad u qatar badan haddaba dabcan inkastoo kooxda kubadda cagta laakiin everton xil ciyaareed xun ay qaadanayaan kaalinta sagaaliyo tobanaad horyaalka bermelige ku jira marka waa kulmada ugu xiisaha badan wayaan oo aynu markaasi daawan doono markaynu arki doonaa hadii kooxda kubadda cagta arsenal ay garaaci doonaan kooxda kubadda cagta everton ça va aller. On te met là dans gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à wal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door ka yeenan markan haddiinu eegno koox kubadda cagta ma united garoonkooda trafold waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee crystal balas iyadoona kooxda kubadda cagta ma united ee doonaya wadada gulaha inay ku soo laabtaan labadii kun ugu dambeysay horyaalka bermaliga ay ciyaarayaan kooxda kubadda cagta man united labadii kun ugu dambeysay mid kamid ah arsenal ayaa ka badisay kan kalena barbadhac ayay galeen marka kooxda kubadda cagta united markan waxay doonayaan dhabaha guulasha ama guulaha inay kusoo laabtaan united soddon iyo sagaal dhibcood ayay leedahay sagaal dhibcood ayay u jiraan hogaamiyaasha horyaalka bermaliga waana arsenal weeyaan hadii ay badiyaana sheekadu waxay noqon doontaa mid aad iyo aad u xiiso badan marka eh, arsenal markii la eego iyo everton waa kulan xiiso badan waana kulan kugu adag jira weeyaan ciyaaraha maanta jira macity fursad ay u tahay in arsenal ay kufto newcastle fursad ay u tahay man united fursad ay u tahay marka waa ka arsenal keliya haddii hal kulan la garaaco saddex dhibcood ayaa jarmi doona marka waa kaa marka xaaladda way isbedeli doonta haddii arsenal ay kufaan weeyaan marka ma united iyagana waxay doonayaan in markaasi guulaha kusoo laabtaan ma united waa kooxda aada u khatarta badan xilli ciyaareedkan kulmadii ugu dambeysay ee hoomkooda ku ciyaarayeen waa kulmo labayo toban kulan xiriir ay badanayeen wayaan ninka la yihahdo ayaa xilliga ugu dambeysay in kooxda kubadda cagta ah man united xil ciyaareed labayo toban kulan oo xiriir ah inay markaasi badiyaan garoonkooda markii la eego markama united garoonkooda xilli ciyaareedkan aad aad u badan yihiin waxaanu ognahay in arsenal ay kusoo garaacday liverpool ay kusoo garaacday mancity ay kusoo garaacday markama united garoonkooda waxay markaa yihiin kuwa aada u khatar badan haddaba ciyaarta hadii usoo laabano caawa lixda maqrinimo ayay wada ciyaari doonaan crystal balas weliba kooxda kubadda cagta ma united markii la eego kooxda kubadda cagta ma united ericson iyo weliba ninka yirahdo mactumina ayaa shakli gelinayaa halka ericson inta xilli ciyaareed ka dhiman ama saddex bilood soo socda uu maqnaan doono sharaxda macquulka ah ee man united ee ku ciyaari karayaan waa kan oo ninka layihahdo digeey ayaa golhayaha ah halka alexander iyo willow freen wada ciyaarayaan wembisaka oo ayadanba loo bogay ama baryahabaad u qatar badan ayaa show markaasi dabcan asagana garab kale bidix ciyaaraya fred iyo casamiro iyo bruno fernandes ayaa la saadaalinaya dhexda inay ciyaari karayaan halka eh, weerarka antony rash weliba ninka lairahda wegorosti markaa dabcan ay yihiin kuwo eh, weerarka lagu soo bilaabi karayo iyadoona taageerada koox kubadda cagta man united ay aad aad u faraxsan yihiin in rush loo magacaabo xidiga bisha eh, aynu kasoo gudubnay january rushford ayaa xil ciyaareed aad u qurux badan qaadanaya markii uu ciyaaray kuwii soddon kulan sideed gool ayuu dhaliyay todoba goolna waa uu caawiyay marka rushna oo xidiga bisha ku guuleystay ayaa dabcan leeyahay xil ciyaareedkan waa xil ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa markii la eego eh, caawintiisii iyo weliba eh, dhalintiisii markii laisku daro wuxuu ku wanaagsan yahay ninka yaraad bukayo saaka weliba mataneli oo iskudarkooda markaasi dabcan iyo weliba iskudarka ninka layrado rush caawintiisii dhalintiisi marka laega marka rashford waxa uu muujinayaa inuu yahay nin muhiima kulinkii ugu dambeyseen laba gool ayuu caawiyey oo kulankii natan forest ay kaga badinayeen kooxda kubadda cagta man united sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareed u qurux badan ay qaadanayaan waxay tageen karawkaabka finalkiisii kooxda kubadda cagta newcastle ay la ciyaarayaan iyadoona kooxda kubadda cagta man united tababarahooda ninka yihahda tenhaag noqday ciyaa ama tababarihii ugu horeeyey eh, taariikhda markii la eego labaatan guul markaasi dhaqsi gaara marka eh, tenhag runhaantii wax badan ayuu ka bedelay kooxda kubadda cagta manchester eh, united markii la eego marka markii la eego sidoo kaleeto dabcan kulanka kooxda kubadda cagta crystal palace waxaa la saadaalinayaa in ninka zaha uu maqnaan karayo inkastoo shakila gelinayo marka zaha waa ninka ugu qatarta badan kooxda kubadda cagta ee crystal palace haddii crystal palace ninka uu ka maqnaado taageerashma united ama manchester united way nafisi doona markii la eego weerarka waxa ku ciyaari karayaan ninka layihahdo ayu eh, edward iyo laba ninka layihahdo eh, dabcan olis oo asagana loo magacaabay ninka aad u qatarta badan eh, ama goolka bishii hore ee january loo magacaabay halka ninka layihahdo dicore iyo waliba eze iyo weliba xadiga kaleet ay jiraan oo ay aad u qatar badan yihiin marka waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta crystal palace kulankii ugu dambeysay crystal palace hal iyo hal ayay la galeen waana kulankii eh, sideed tobankii january eh, dabcan garoonka crystal palace lagu ciyaaraya weeyaan waa marka kulamada ugu xisaab badan manchester united waxay doonayaan in wadada guulaha ay kusoo laabtaan ma united markay ciyaareen labaiyo kulan ama labaatan kulan oo ciyaareen labaiyo toban ka mid badiyeen saddex jeer ayay barbadhac galeen shan jeerna waa la garaacay soddon iyo laba gool ayay dhaliyeen waxaana laga dhaliy shan iyo labaatan gool toddoba gool oo nadiif ayay haystaan manchester united marka manchester iyadana waa kaawaa kulanka xiisaha badan man united waa inay badisaa si markaasi dabcan ay u nooleysa rajada sanadkan inay markaasi meel fiican ka gaari karayaan horyaalka ee premier leaga liverpoolna haddiinu eegno lixda maqrinimo waxay la ciyaari doonaan kooxda cagta wolves liverpool waayo xun qaadanayaan waxay ku jiraan kaalinta tobanaad horyaalka ee brime leaga sagaal kulan ama sagaal iyo toban labaad sagaal labaatan dhibcood ayay shaqeysteen ciyaareen sagaal kulan marka liverpool iyagana xaalad daran ayaa haysata keliya sideed jeer ay xilli ciyaareedka markii sagaal kulan ay ciyaareen shantii kun ugu dambeysay labo ka ah ayay guul gaareen iyadoona laba ka ah la garaacay kulan kii ugu dambeeyeyna chelsea ah, ayay barbadhac la galeen marka liverpool eh, xaalad kale ayaa haysatay iyana waxay doonayeen wadada gulaha inay kusoo laabtaan liverpool waxay ku ciyaari karayaan shaxdan gulahay alison gomes iyo wilmatib ayaa wada ciyaaraya halka ninka alexander arnold iyo weliba robinson ayaa wada ciyaarayaan tiago iyo weliba ninka la yihahdo eh, bajicetic waa wiilda ayay weeyaan weliba ninka la yihahdo wada ciyaari karayaan gegbo iyo darwen iyo weliba saalax ayaa la saadaalinaya weerarka kusoo bilaaban karayaan haddaba bobi iyo weliba ninka yihahdo virgil fandaj ayaa la saadaalinaya in kursiga kaadka ay fadhiisan karayaan ama ay kusoo laaban doonaan markii la eego kursiga kaadka ama macquul ay tahay in kulanka lagu soo bilaabo maadaama tababaraha koox kubadda cagta liverpool uu shaaca ka qaaday in labadan ay macquul yihiin in markaasi kulanka ama ay ugu soo laabteen tababarka xataa haddii ay ciyaari waayaan kulanka koox kubadda cagta liverpool ee kulanka wolfis ama ay kursiga kaedka soo fadhiisan waayaan waxay dabcan yihiin kuwa markaasi ciyaaraya kulanka xiga oo ay kooxda kubadda cagta liverpool ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta everton kow iyo tobanka habeenimo markii la eego toddobaadkan gudihiisa markaynu egno dabcan liverpool waxaa macquul ah in markaasi dabcan ay iyagana markaasi dabcan ay kulankaa ay badiyaan markii la eego maadaama kulmadii ugu dambeysay wolfes weliba dabcan kooxda kubadda cagta liverpool liverpool ay badinaysay tusaalahaan kale ee shantii kun ugu dambeysay horyaalka brmeliga saddex ka mid ah ilaa afar ka mid mida ah waa ay badinayeen marka la eego marka wolfis iyo liverpool markay wada ciyaarayaan liverpool ayaa mar kasta adkaata marka kulankii ugu dambeysana garoonkooda ayaa lagu ciqaabay oo hal gool iyo weliba waxba ayaa lagu garaacay goolkaasi guusha waxaa markaas siiyey ninka yirahdo origi sagaashan afar daqiiqa xilli dambe ninka hadda waxa uu ka tirsan yahay kooxda kubadda cagta ac milan marka kulamada xiisaha badan weeyaan oo jira liverpool waa in markaasi ay badiyaan si ay u nooleeyaan rajadooda afarta sare bal fiiri hadii ay badiyaan waxay tegi doonaan eh, dabcan soddon iyo laba dhibcood ay tegi doonaan kulanka ubaaqayga hadii ay badiyaan soddon iyo shan dhibcood ay tegi doonaan waa hadii kulamada soo socda marka liverpool iyaga ayay ku xiran tahay in kaalintooda afaraad ay u dagaalamaan fursad fiican ay haystaan waa inay badiyaan kulmada soo socda laakiin haddii liverpool aad aragto wolfis oo ku dhegeysa xaaladdu waa isbedeli doontaa laakiin kooxda kubadda cagta wolfis tan iyo markii eh, dabcan loo magacaabay ninka la yidhaahdo eh, dabcan labatugu waxaa laleeyahay eh, wolfis shantii kul ugu dambeysay laba ka mid ay badiyeen kulankii ugu dambeeyna waa la garaacay markii la eego marka kulamada xiisaha badan weeyaan newcastle iyadan waxay la ciyaari doontaa koox kubadda cagta westham waa kulan xiiso badan iyo castle united waa koox sanadkan u tartamaysa booska afarta sare marka waynu arki doonaa iyagana haddii ay markaasi guul gaaraan waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhur ee k n n markan haddii aanu eegnana dabcan iyadoona haynu ognahay in suuqa kilibsiga uu xirmay laakiin haddana inta badan waxaa jira xil ciyaareedkan xidigo fari ku baxaya iyadoona kooxaha qaar doonaya in xidigaha dabcan ay soo qaataan kuwa xil ciyaareedkan waadareenay haddaba waxaa leey koxa kubadda cagta man united william b h e, ayaa la filayaa inay ugu yaraan sagaashan milyan oo pound bixiyaan xagaaga soo socda waa haddii ay naaboli ogolaato bixinta ciyaaryahanka layihahdo vector simhen oo waryahaan aada u qatar badan weeyaan xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa afar iyo toban gool ayuu sii marayaa horyaalka ee eh, dabcan talyaaniga markii la eego waxaana uu noqon doonaa ama uu rajeynaya inuu noqdo taariikhda afrikaanka ugu horeeyey ee gooldhalinta eh, seere eeda ku guuleysta dhanka kaleetana haddiinu egno koox kubadda cagta arsenal ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhiganaysa heshiisyo cusub oo ay markaa ay dawcan doonayeen ay ka siixdaan ciyaartooydaasi bukayo asaka iyo william saliba xilli koox kubadda cagta manchester iminkanba la saadaalinayo in ay dawcan diyaar u tahay in bukayo asaka ee lacagna lixdan milyan ay kusoo qaataan laakiin arsenal intaa xilli ciyaareedkan ka dhibanaya doonaya inankan ay dawcan ay qalqaaliyaan kadibna yidhaahdaan halkasii joog kadib suuqa january oo ay si weyn maamuleen kooxda kubadda cagta chelsea iyo chelsea ayaa haatan dareenkeeda waxay ujeedisay mason mount heshiiskiisa waxauu dhacay labada kun afar marka waxaa leeyahay wargeyska eh, ninety minute waxa uu leeyahay chelsea markan waxay doonaya in mount ay sii haystaan oo ay marka heshiis shan sano ay ka siixdaan dhan kalena eh, kooxda kubadda cagta mancity ayaa dooneysa qadka dhexe brighton ninka layhahdo mike alister marka heshiiska ike gundogan uu dhaco xagaagan marka waxaa leeyahay mancity maadaama ay ay doonayaan ama uu doonayo ikahay inuu baxo waqtigiisi uu dhammaanayo uu dabcan waqtigiisii gabagaba uusi yahay marka waxaa leeyahy michael hister ay doonayaan bedelka inay kaga dhigtaan dad ku dhow bieri abamian ayaa sheegay inuu la yaabay inay markaa niyajab markaasi ku tahay in chelsea ay ka saarto ninka la yihaahdo bieri abamian bieri abamian gabyahaanba iskuwaadkii champions league ayaa laga saaray marka waxaa leeyahay bieri arrintaasi aada y aad ayuu ula yaabay iyadoona marka taageeryaasha kooxa kubadda cagta chelsea qaarkoodna iminkan bay leeyihiin arrinka malaha way ku qaldanayan sababtii tahay waa ninka chelsea ee dhanka james leaga golasha ugu badan dhaliyowyaan waana in ka badan ciyaartooyda kooxa kubadda cagta chelsea dhan kalena kooxa kubadda cagta man united ayaa heshiis cusub oo farsano ah waxay la gaari doonta ciyaaryahanka layihaahdo alejandro garnacho sida iminkanba wararka ay sheegayaan inkastoo garnacho kooxaha waaweyn ay doonayaan sida kooxa cagta barcelona iyo weliba haryaalmadrid waxaa leeya laakiin garnaajo waxaa macquul ah in markaasi dabcan kooxda kubadda cagta man united uu sii joogo shaqaalaha kooxda kubadda cagta man united ayaa ku kala qeybsamay goaanka aanka xidiga ee eh, merson greenwood ee iminkanba social mediaha ee eh, laga faafiyey kadibna ugu dambeyntii la leeyahay gebi ahaanba dembiyadii lagu eedeeyay ee kufsiga ahaa ma uusan ahayn wax markaasi xaqiiqa marka greenwood waxaa leeyahay ugu dambeyntii ee toddobaadada soo socda waxaa macquul ah inuu kusoo laabto tobabarka greenwood ayaana isha ku haya inuu horyaalka china oo u wareego haddii kooxda kubadda cagta ma united ay go-aansato in markaasi wiilkan ay iska fasaxaan laakiin ma united u ogtahay wiilkan waa nin aada u khatar badan weeyaan waa wiil mustaqbala marka waa nin markaasi garabka midig iyo bidixba ku ciyaari kare waa nin sidoo kale markii la eego dabcan waa nin markaa banooniga meelaha daadheerka ka toogta ama ka cantooga marka ninkan waa nin aada u khatar badan kolley uma maleynayo kooxda kubadda cagta united in wiilkan ay fasixi doonaan dhan kalena kooxda kubadda cagta manchester united ayaa ka fiirsanaysa inay u dhaqaaqdo labaatan sana jirka barcelona ninka layirahdo ansufati oo waryahana ama garaba marka barcelona iyo ansufati waxaa macquula ah inay kala dhammaadaan xilli ciyaareedka markuu dhammaado dhanka kaleetana haddii aynu eegnana koxda kubadda cagta liverpool ujeedada ugu weyn waxaa markaasi uu noqon doonaa in ay markaa dabcan gacanta ku dhigaan xilli ciyaareedka soo socda judi billingham ama xidiqadaha marka liverpool markii ay soo qaateen suuqa january godi gigbo suuqii wax ma aysan kasoo qaadan laakiin waxaa leeyahay liverpool ujeedadooda ama xoogooda waxay isku geyn doonaan xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado oo suuqa may iyo june iyo julay ama meelaha aad iyo damaha suuqa june iyo julay markii la eego dhan kalena haddii nu eegno tobabaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool ninka layihahdo yurdigan colob ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahaanka layihahdo rashford uu sameeyey waxyaabo aada u khatar badan bandhigiisina uu aada u wanaagsan yahay marka ciyaartooydiisii uu leeyahay sida rashford oo kale ayaa la doonaya in markaasi dabcan aada noqotaan haddaba tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool yurdigan colob ayaa tusaale dabcan u adeegsaday waryahaanka man united ee marcus rashford oo si aada u khatar badan xil ciyaareedkan qaadanaya marka eh, fabino ayaa ah mid kamid a ah xidigaha ugu muhiimsan liverpool balse waxauu haatan marayaa inuu booskiisii waayo marka sideed toban jirka ninka laihado stephen bergestig ayaa leeyahay marka waxaa leeyahay markaad tahay ciyaartooy weyn haddana mar kaleeto dabcan aada noqoto qof markaasi eh, ciyaaraha aan si inuu ciyaarayn marka waa in markaasi mar walba ad kusoo laabatay uu leeyahy haddaba fariintaasi wuxuu u dirayaa eh, ciyaartooydiisii gaar ahaan ninka laihado fabino fabino ayaa mar kaleeto qaab ciyaarada liita kusoo bandhigay kulankii efakaabka oo ay kooxdiisii ka gaareen ama kooxdiisii markaa eh, breton ay bahdishay kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool marka kaloob ayaa aaminsan in fabino yahay mid ka mid a ah xidigaha riis ee eh, qaabka ugu fiicnaa ku jiray balse iminkanba uu aad yaad u liito marka wuxuu leey isagu wuu ogyahay inuusan aad yaad u fiicneen ay tahay inuu markaasi ka shaqeeyo sida uu dib ugu soo celin lahaa ayuu yidhi macalinka real germany wuxuu leeyahay booskan waxaad ugu baahan tahay ciyaartooy kubadaha ku guuleysanaya dadka kale oo dhan ilaalinaya balse sidoo kale eh, kubada aad ciyaareysid sanado badan fabino wuxuu ahaa mid markaasi aada u wanaagsan laakiin waayadan way ka dansantaa marka la eego marka waqti xadirkan ma fiicna ciyaartooyda qaar markii la eego waa in markaasi ay dib ay u sameeyaan waxyaabaha ay sameyn jireen uu leeyahay mid ka mid ah tusaalaha ugu fiican waa marcos rashford ayuu leeyahay ciyaareedkii uu qaadanayay sanadkii hore iyo xilli ciyaareedkan waxa uu yahay mid aada u qatar badan marka waxa uu leeyahay run ahaantii mar walba waxaa muhiim ah in aad noqoto ciyaartooy aadaad u qatar badan haddaba liverpool markii laego ciyaartooy badan ayaa ka jiifta sida ninka tirahdo saalax xaalad daran ayaa haysata fabino sidoo kale darwinuni sidoo kale goodi gagbo qodhiisa xataa shan kulan Eh, dabcan wax goolah muusan u dhalen koxda kubadda cagtay liverpool oo markii tani markii kusoo bir ilaa hadda waxaway safkooda ayuu kusoo bilaabanaya ilaa haddana wax fiican muusan ka qaban marka xaalado kale ayaa iska jirta iyadoona koxda kubadda cagtay liverpool ay rajeynayaan toddobaadada soo socda in ciyaartooyooda muhiimka ah ay soo laabtaan marka waxaa laleeyahay xataa kulanka caawa eh, wolfis ay la ciyaari doona waxaa macquul in fandaj iyo weliba eh, ninka yirahdo bobi firmino kulankaasi safka ama kursigii keedka ay kusoo bilaaban karayaan yahay saaxibyaal guud ahaan ah barnaamijka ciyaaraha doorkayeenin intan ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka barnaamijkiisa xiga noola kulantay